بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأكارم sida sheekhu uu tilmaamay ama labada sheekh baa iska daba mareen sheekh maxamedna iclaankii uu ku sheegay wuxuu noqonayaa majliskii saddexaad ee lagaga waramo waqfiga iyo axkaamtiisa iyo dhiirigelintiisa waxaynu markaa xalay tilmaanay jalsadii hore ee shaykha sheekh cabdillaahi xafidahullah iyo jalsadeennii xalay labaduba inay ku saabsanaayeen la hadal lala hadlayo dadkii oo leeyahay wax bixiya sidaana u bixiya ama wax waqfiya sidaana u waqfiya oo labaduba waxay markaa khuseeyeen dadkii wax waqfiyayey ayay labadaa majlis la hadlayeen sidii aynu ku ballan qaadnay majliskeennana caaw wuxuu ka warramayaa markii la waqfiyey ciddii waqfigii mas-uul ka noqotay ama waqfigii markii uu dhaco oo waqfigii la helo axkaamta ratibmaysa yaa mas-uul ka noqonaya iyo ciddaa mas-uulka ka noqotay maxaa laga doonaya intaas ayaa darsigeennu insha allahu tacaala caawa uu ku ekaanaya runtii waqfigu wuu guda ballaadhan yahay qayb walibana si gaaray u baahantay masaajidadii oo keliyaan axkaamteeda laga baxay madaaristii waqfi waxa weeyaan iyaduna axkaam gaara yeelanaysa waxyaalihii kale awqaaftii masaakiinta iyo fuqarada iyo loo sameynaya iyaguna axkaam gaara yeelanayaan waxa weeye runtii waa sidaa shaykhu uu tilmaamay wax nolosha muslimiintao dhan daboolayay buu ahaa oo markaa waxa weeye qayb waloo nolosha kamid ka mid ahba qayb markaa waqfiya ayaa qaabilsanayd axkaamteedana leh waxaynu isku dayi doonnaa axkaamta aynu hadda ishaaraynaa inay iska noqoto axkaam guud oo waqfiga ka dhaxaysa ha dhowtoole markaa e, waxa weeye mid walba sidiisa gaarka ah daqaa'iqda iyo masaa'isha markaa furuucda ee kusii tacalluqaysa muxaadaraad gaara ayay markaa u baahan karaan waad ogsoon tihiin oo masaajidoo kale dee culammadu kutub gaaray ka qoreen axkaamulmasaajid oo aan idinka qarsoonayn hordhac ahaan waxaynu tilmaamaynaa xalayna waynu sii ishaarnaye xukunka ugu horeeya ee ratibmaya markii waqfigii uu dhaco qofkii waqfi saxiixa uu waqfiyo waa allusuum in waqafkaasi uu laasimo oo qofkii aanu xaq u lahayn marnaba inuu ka noqdo oo caqdigaasi sidaasi caqdi ku laasimaya weeyi cinda ahli اlcilmi qaatibatan alimaam abu xaniifa raximah اllahu tacaala ayuunbaa war laga sheegay ama dee waxa weeye qowlkiisu ahaaba qofku inta uu nool yahay waqfigii uu waqfiyo wuu iskaga noqonayaa isagu markaa nadrad buu ka lahaa laakiin culammadu sida ardaygiisa abuu yuusuf ahaaba uu sheegay xadiidka cumar radia allahu tacaala canhu ee waqfiga ku soo arooray baan gaadhin imaam abu xaniifa raximah اllahu tacaala marka wuxuu u yar arkay in la yidhaahdo wixii cidhiba ma lahow gaarha loo saaro in nooc markaa saa'ibadii gaaladu ay samayn jireen oo kale uu noqonayo laakiin abuu yuusuf raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi low ra'aa abuu xaniifata haada isagoo xadiidka cumar sheegaya la rajaca can qowlih haddii abuu xaniifa uu arki lahaa xadiidka cumar radia allahu tacaala canhu qowlkiisa uu ka noqon lahaa a'immadii xanafiyaduna sidaas ayay markaa uga tegeen qowlkii abuu xaniife oo ay qaateen labadiisii arday maxamed ibn alxasan iyo abu yuusuf qowlkoodii oo ah in waqfigu uu laasim yahay hase ahaatee waxay markaa yidhaahdeen iyagu imaamu maaligna sibuu ula qabaaye wuxuu u baahan yahay lusuumku qabdi in qofkii wixii lagala wareego oo ilaa inta lagala wareegayo ma laasimayo ayay markaa waxa weeyaan yidhaahdeen imaamu maalik isaga laftiisu warkaas ka agdhow laakiin si uga duwan buu leeyahayoo waxa uu isagu had iyo jeer saad ka warqabtaan imaamu maalik wuxuu ka cararaa tuhmada in markaa qofku uu dan xun ka leeyahay shayga uu samaynayo marka isagoo ka cararaya inuu qofku isleeyahay dadkaagii warasada ahaa waxaan ka xayir ayaa waxa uu yidhi wixii uu waqfiyey isna waa inuu wareejiyo haddii aanu wareejinin uu dhintay isagoon wareejin warasadii laga xarimi maayo waa lagu celinayaa buu yidhi isaguna markaa wuxuu ka eegay waqfigoo keliyaba maaha waxyaalo fara badan ayuu sidaasi imaam maalik raximahullahu tacaala u yeelaayo wuxuu ka cabsanayaa in markaa mid doonaya xoolihiisa inaan la dhaxlini uu markaa sidaa sameeyo laakiin jamaahiiru culamaa'i lumma waxa ay leeyihiin markii qofku uu ku qowlo waqfigiiyo waqaftu uu yidhaahdo waxaa waan waqfiya si saxiixa marka uu u yidhaahdo isla markaaba wixii waxa uu noqday wax aanu isagu eh, waxa weeye lahaanshihiisa lahayn oo waqfi ilaahay noqday oo aanu ka noqon karin xataa hadduu yidhaahdo waxa weeye kan ku kalaan ku bedelaya la yeeli maayo sida aynu dib ka sheegi doonno insha allahu tacaala taas haddaba markii aynu garanno waxaa badan baana dabcan imaamu shaafici oo kale iyo uu ku radiyey qowlka odhanaya waa in la wareejiyo haddii aan la wareejinna waqfigii ma laasimin waxa uu sheegay bal waxaadba dee xadiidkii cumar laftiisa waxaa ku soo aroortay bayhaqi iyo kayrkii ay warinayaan in cumar bnu khadaab radia allaahu tacaala canhu waqfigiisa isagu gacanta ku hayay markii uu dhimanayeyna uu usii dardaarmay inantiisii xafsa iyo haddana uma dira'yi uma ilaa dira'yi min ali cumar haddana cidii markaa waxa weeyaan ahlu ra'yiga ah ee reer cumar ah waxaa kaluu shaafici sheegay raximah allahu tacaala wuxuu yidhi ahbaranii hayru waaxidin min aali umar wa aali caliyin ana cumara waliya sadaqatahu xataa maata wajacalaha bacdahu ilaa xafsa waana caliyan waliya sadaqatahu xataa maat wawaliyaha bacdahu xasanu bnu cali وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت صدقتها حتى ماتت وبلغني عن غير واحد من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات صحابة بضن أي شيء إمامك رحمه الله, رحمه الله تعالى ورضي عنهم إن مركا دريدودي أولا كلمي يتفيرتودي تدكي أوغا وهايان أما أوغا لبعض وهايان oy uga warameen in waqafkii awowgood oo saxaabigii ahaa uu isaguni gacanta ku hayay markii damban xaafadda uun lagu sii wareejiyey oo iyagu uusii dardaarmay oo ay markaa gacanta ku haynayeen idan waxa weeye wareejintu shardi maaha qofku haddii uu ku qowlo waqfigii wuxuu noqonayaa waqfi markaa laasimay shaygii haddaba marka la waqfiyo yaa leh waxaan waqfiga ayaa iska leh hadallo kala duwan ayay culammadu ay yidhaahdeen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen imaam maalig oo kale saynu sheegaynay wuxuu leeyahay milkigiisii buu ku jiraa qofkii isaguunbaale laakiin waxa weeye isagu ma soo ceshan karo oo haddii lagala wareego cid kale u dhiibo mas-uuliyaddii milki ahaan isagaa lagu xisaabinayaa axkaam buu ka ratibi doonaa aynu dib ka sheegi doonno masaladani waxay saldhig u tahay dhowr masalo oo dambe oo culammadu raximahum ullahu tacaala aaraadooda ay ku kala duwan tahay marka isagu wuxuu le waxaa lagu xisaabinayaa walow aan la siinaynin isagii haddana wax milkigiisiya unbaa lagu xisaabinayaa buuli imaamu axmed ibn xambal raximah ullahu tacala isagana madhabkiisu waxa weye la kala qaado oo haddii dad gaara waxaan loo waqfiyeyna la yidhaahdo waxaan iyaga ayuu milki u yahay oo lagu xisaabinayaa milkigoodii maaha inay raqabadiisa iska yeelanayaan cidinama qabto taa laakiin waxay ujeedaan yacni waxa weeye waxaa laga soo qaadaya waxaan wax milkigiisiiya deetana axkaamta xaggii sakadii iyo axkaam kale aynu sheegi doonno ayaa laga ratibaya laakiin sida markaa adharkay ee xooga badan oo imaam shaafici iyo xanafiyada iyo eh, weji markaa ma riwaayo axmed bin xambal laftigiisa laga soo wariyey ahi waxa weeye inaan cidna la odhanayn way leedahay e, waa milki ilaahay oo ilaahay subxaanahu watacaala ayuun baa loo sheegayaaye cid la odhanayo hebel baale ma jirayso halkaasaa markaa waxa weeye taas ayaa ay markaa waxa weeye tusinaysaa aahaartii saxaabada ridwaanullaahi calayhim laga soo wariyey iyo eh, masaa-isha aynu ka warrami doonno sida markaa xaqiiqadooda marka waxa weeye la eego wuxuu la mid yahay uun waqfigu nooc oo kale waa shaygii oo la xoraynaya addoonkuba qof lalahaa buu ahaa markii la xoreeyo dee wuxuu noqonayaa qof aan cidilahayn waqfiguna waa saasoo kale marka shaygii la waqfiyo maalba markiisii hore ha noqde eh haddana wuxuu noqonayaa wax aan cidilahayn oo waqfiga ayaa khaasiyadaa iskale waxay qolyahan kale qaarkood waxay eegayaan waxani waa maal bay leeyihiin maalna had iyo jeer cid baa lahaata oo maalka shayga aad leedahay lahaanshihiisa iskama wareejin kartid inaad cid kale ku wareejiso mooyaane waxaa markaa arrintaa laga soo reebayaa waqfigii waqfiga iyo cidqigu waa isku baabo cid gaara loo sheegi maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa milkigooda leh taasay markaa noqonaysaa masalada gundhiga u ah masaa'il soo socota waxaynu haddaba su-aashu ay noqonaysaa yaa waqfigii ka mas-uula waqfigii waxaynu idhi qofkii milkigiisii uu ka baxay kaa kalena sida saxiixa ah milkigiisii muu gelin ilaahay subxaanahu wa tacaalaabaa iska leh yaa ka mas-uula waqfigani man inaadir mas-uuliyadda waqfiga yaa leh laba mid weeye in ninkii waaqifka ahaa maalintii uu waxaan waqfinaya ee uu lahaa waxaa waan waqfay uu raaciyey hebel baa ka mas-uula ama ha yidhaahda anigaa ka mas-uula ama qof kale ha magacaabo uu cid markaa u sheego iyo inaanu taas samayn oanu cid sheegin <clears throat> hadduu cid u magacaabo oo uu yidhaahdo hebel baa ka mas-uula waqfigaasa naadir ka ah naadir waxaa la yidhahdaa waa qofka yacni waxa weeye maamulaya waqfigii ee isagu gacanta ku haynaya haddii markaa uu cid magacaabay fuqahadu waxay isla ogol yihiin in shardigiisaasi uu shaqaynayo maxaa yeelay cumar radi allahu tacaala canhu dee waqfigiisii isagaa isu shardiyey haddana wuxuu usii dardaarmay inantiisa xafsa iyo ciddii aalu cumar ah ee markaasi waxa weye dura'yiga ah markaa haddii da shardigu aanu faa'iido lahayn muu shardiyeen bay markaa leeyiin markaa culammadu waa isla ogol yihiin ciddii la shardiyo ee loo magacaabo inay waqfigaasi naadir sharciga ay ka noqonayso ma la casili karaa way noo iman doontaa laakiin xukunku isagu u sugan yahay haddii aanu cid magacaabin sida badan ee dhacda oo qofku de waxa weya wixii uu waqfo uun kadibna laga yaabo inu isagu gacanta ku haya laakiin markii uu waqfayey muu shardiyinoo muu odhan waxaan waan waqfay mas-uuliyaddiisana anigaala muu odhanin ama nidaaradiisa iyo gacankuhayntiisa anigaala muu odhan ama hebel baala muu odhanin maxaa la yeelayaa a'immada qaarkood waxay yidhaahdeen isagaa ka mas-uula intuu nool yahay isagaa gacanta ku haynaya nidaaradii isagaa iskale waa culimmada xanafiyada iyo wejhi a'immada shaaficiyadu ay ku tegeen iyo sidoo kale maalikiyada laftooda iyaguna mas-uuliyaddu isagay saaran tahay bay leeyihiin imaamu maalik waa kiila ha wareejiyo laakiin haddana maca daalik wuxuu leeyahay ciddan ku wareejinaya isagaa magacaabanaya oo markii uu waqfay kadib cidduu doono wuu magacaabi karaya markiiba ka wareegi mayso maamulku ka wareegi maayo a'immada shaaficiyadu laakiin waxay muctamad ka dhigeen weji kaleoo odhanaya kol haddaanu cid magacaabin markii uu yidhi waan waqfay uun isla markiiba mas-uuliyadda xaakimkaa leh isaga iyo dadka kale way u siman yihiin masaajidkii uu dhisay madarasadii uu waqfay kol haddaanu markuu waqfayay raacinin shardi ah nidaaradiisa iyo mas-uuliyaddiisa anigaa leh dee waxaan gacantiisa iyo maamulkiisu ka baxo milkigiisiiuu ka baxo wax ilaahay leeyahay buu noqday shardigana muu raacsanoo intaa lamuu soo hadhin kol hadaanu la soo hadhin dee xoolaha ilaahay ee aanay bani aadam lahayn waxa ka mas-uul ahaa dowladdaa ka mas-uul ahayd iyo xaakimka halkaa ha u baxa markaa ay muctamad ka dhigeen culammada xanaabiladu iyagu labay kala qaadeenoo labay u kala qaadeen haddii waqfigu waqfi guud uu yahay sida masaajidada iyo waxyaalahaasi shaaficiyaday ku waafaqeenoo xaakimka yaa ka mas-uula bay yidhaahdeen haddii waqfigu cid gaara loo waqfayna ciddaa gaarahee loo waqfay baa mas le bay yidhahdeeno maadaama waxtarkiiyo manfacadii isagu uu leeyahay ciddaas iyaa manfacada yeelanaysa qolo waliba waxbay xujaysteen qolada markaa odhanaysa waynu sheegnay shaaficiyadu waxay xujaysanayaan waxa weeye dee qofka wixii milkigiisii uu ka baxay oo wixii wax uu leeyahay ma aha sidaa isagiiba milkigiisa uga baxay ayay mas-uuliyaddiina gacantiisa uga baxday bay leeyihin mar haddaanu shardisanin culamada tidhi wixii weli gacantiisu ku jiraana waxay leeyihiin dee waxaani lahaanshihii uunbuu bixiyey mas-uuliyaddii muu bixin marka mas-uuliyadda ilaa iyo iyadana cid kala saaro ma baxaysee gacantiisa ayay ku hadhaysaa oo iyada isaga ayaa markaa xaq u leh waxaana uga qiyaas qaateen cidqiga markii qof la xoreeyo bay yidhaahdeen walaagiisu wuxuu u soo hadhaa qofkii ahaa muctiqe xoreeyey dee waxaan markaa la xoreeyeyna wilaayadiisii waxay u hadhaysaa bay yidhaahdeen qofkii waaqifka ahaa waxaana loo xujaysan karayaa qowlkaasi aahaarta saxaabada badankeeda saxaabada shaafici uu sheegayay laftiisu ee waqfigoodii maamulayay lama hayo inay markii ay waqfinayeen lafdi raaciyeen xataa tan cumar radi allahu canhu shuruud badan buu raaciyay waqfigiisa laakiin kuma jirto anigaa ka mas-uul ahaanay wuxuu yidhi uun inaan la iibin la hibaynin qofkii maaragtay waxa weye gacanta ku haya ay u bannaan tahay inuu bilmacruuf wax kaga cuno isagoon xoolo ka samaysanaynin oon maarata xoolo ka dhaqanaynin shuruud noocaasa ayuunbuu dhigay laakiin mu odhanin oo ah, shuruudda kuma jirto aniga waqfiga markaa ka mas-uul marka waxaad mooddaa qowlkaasi inuu qowlka xoogga badan yahay ee aahaartii saxaabada waafaqsan in qofku isagu uu markaa mas-uul ka noqonayo waqfigiisii kol haddii aanu cid kale u magacaabin bale eh, xataa qoladani sidan lihi waxay leeyiin xataa haddii cid kale uu magacaabo ciddaasi waa cid isaga uun wakiilka ahoo kolkuu doono uu markaa kala soo noqon karayo uu bedeli karayo waxaa markaa hadda dhacday in fara badan in qofku uu e, alaab uun loo soo dhiibo ama lacag loo dhiibo madrasad dhis la yidhaahdo ama masjid dhis la yidhaahdo e, laakiin aan la odhanin muxuu ahaye nidaaradiisa adigaa leh inuu dhiso waa loo diray oo intaa mas-uul buu ka yahay ilaa dhiskiisa mas-uul buu ka yahay laakiin nidaarada dambe iyo mas-uuliyadda wixii intaa ka dambeeya miyuu yeelanayaa mise ma yeelanayo kolley waa arrin nadar u baahan iyo in markaasi waxa weeyaan aada loo hubiyo culammadiina iyagoo arrintaasi tilmaamaya kolley eh, naqli uma hayo way sheegeen qof lacag ururiyey oo masaajid dhisay laakiin yaa ka mas-uula masaladaa iyagoo ka hadlaya maan arag markaa waxaa qurxoon oo fiican qofkii saasoo kale waqfi u soo qaada dee waxaa horta loo carabaabay waa inuu arrintaa dhiso mas-uuliyaddii dhismaha iyo ilaa inta ay dhammaanaysa mas-uuliyadda isagaa leh laakiin markii dhismuhu uu dhammaado nidaaradii yaale waa hawl sahlanna maaha oo tasarufaadka intaa ka dambeeya asixi maayaan haddii aan nidaarada la sugin haddaba waxaa qurxoon in meesha uu ku yaallo waqfigaasi qaadiga iyo dowladda joogto qofkaasi uu ka maaragtay qorto warqad inuu isagu naadir ka yahay deetana wuxuu noqonayaa qof markaa xaggii dowladdana laga soo magacaabay haddii aanay u asixin tii xaggaas haddii marka horeba loo soo sheego dee la yidhaahdo dhis adigaana naadir ka ah iyadu hadal ma laha laakiin haddii dhis keliya la yidhaahdo xaqii nidaaradu ma soo hoosgelayaa ama wilaayadii ma soo hoosgelaysaayo ma raacaysaa kolley eh, waqfo ayaa ku sugan iyo waxoogaa joogsiya ayaa ku jira haddii markaa qofkii haddaba waaqifka ahaa uu dhinto ee aynu nidhi isagaa mas-uuliyaddu saaranta ama kii uu u wareejiyey uu dhinto waxay la isweydiinayaa ciduu u sii dardaarmay waaqifku kii wax waqfiyey ciduu u dardaarmay oo uu yidhi hebel baa waqfigaygaa ka mas-uulhi ma jiraan haddii uu jiro iyadana culammadu waxay isla ogol yihiin wasfigaasi inuu mas-uuliyaddii qaadayo oo isaga lagu wareejinayo haddii aanu jirin culammadu iyadana waxay isla ogol yihiin in waqfigaa ay mas-uul ka tahay dawladdu oo xaakiimka uu ku wareegayo oo warasadii iyo dadkii markaa dhaxalka u lahaa waaqifku aanay shaqo ku lahayn oo aanay xaq u lahayn ay ku xaq u lahayn inay maamulaan waqfigii masjidkii aabbahood dhisay inay maamulaan aanay xaq u lahayn bay culammadu isla ogol yihiin kol haddii aan loo shardiin oo waaqifkii aanu odhanin haddii aan geeriyoodo masaajidkaygaah waxaa ka mas-uula carruurteeda sidaa cumar uu sameeyey waqfigiisii uu yidhi eh, xafso ayaa ka mas-uula iyada dabadeedna ciddii ahlu ra'yiya ah ee reer cumar ah sidaasoo kale haduu yidhaahdo dee ciddaasaa markaa waxa weeye mas-uuliyaddii qaadaysa laakiin haddii taasi aanay jirin waxaa waajib ah mas-uuliyaddaa inay dawladdu qaaddo qofkii aan dawladdu magacaabin iyadoo dawladi jirto oo xaakim uu jiro oo ay quman yihiin oo hawshoodu ay hagaagsan tahay xaq u yeelan maayo qof kale inuu aayar ku tasarufo amlaagtii iyo waxyaalihii waqfigu xaq u lahaa masaajidku wixii u lahaa adduun iyo waxa weeye maamulkii masaajidka xaq u yeelan maayo qof bal de tasarufaadkiisi asixi maayaan hadduu masaajidkii xoolihiisii wax ku soo iibiyo masaajidkaba ha uu soo iibiyee tasarufaadkiisaasi asixi maayaan mar haddii ay jirto dawladi waa in dawladdii ay u soo magacowdaa qof masaajidkan ka mas-uula waqfigan madrasadan qof ka mas-uula waa in xaggii dawladda looga soo magacaaba haddii aanay jirin oo dawlad markaa arrintaa qaadaysaa aanay jirin ama dawladdii dad markaa waxa weeyaan hagaagsan oo awqaaftii lagu aamini karo ama u soo magacaabaya cid markaa lagu aamini karaa aanay jirin xaaladdaa waxay culammadu fadwoodeen oo ay sheegeen inay xoolihii agoonka oo kale noqonayso oo qofkii agoonka ahaaba xoolihiisii markii dawlad la waayo agoonka xoolihiisa ama dee qofka yar xoolihiisa aabbaha ka mas-uula aabbaha haddii la waayo awowgaa ka mas-uula haddii la waayo labadooda kii dambeeyee dhintay hadduu cid usii dardaarmay ciddaasaa ka mas-uula saddexdaaba haddii la waayo dowladdaa ka mas-uula ee agoonka walaalkiina ka mas-uul ma aha adeerkiina ka mas-uul ma aha waa in dowladda markaa waxa weeye looga soo waxa weye cid inay usoo magacowdo laga codsadaayo qaadigu ama ciddii markaa dee kolba u saaran wasaaradda hawshaa qaabilsani ay marka ama maxkamaddu ay soo magacowdaa cid mas-uul ka noqonaysa haddii la waayo bay yidhaahdeen maxkamad qofkii markaa ahlulcadliga ee toosan ee qumane ahlu salaax ah inuu u maamulo agoonkii xoolihiisii way bannaan tahayoo way asaxaysaa bay yidhaahdeen waqfigiina taasuu la mid noqonayaayo haddii la waayo cid hagaagsan oo wax soo magacowda qofkii ahlu salaax ah ee masaajidka dantiisa ka talinaya ama waqfigan dantiisa waxa weeye maamuli karaya inuu markaa maamulo arrin markaa bannaan bay noqonaysaa bay leeyihiin ahlulcilmigu raximahum ullahu tacaala qofkii naadirka ahaaye isagu aan waaqifka ahayn waa naadiro mas-uulbaa ama waaqifkiibaa mas-uul ka dhigay ama xagga dawladdaaba laga soo magacaabay qofkaasi isagu ma dardaarmi karaayo ma odhan karaa haddaan geeriyoodo masaajidkaa ninkaasaan ku ogahay ama e, waqfiga madrasadda hebel baan ku ogahay ma odhan karaa culammadu waxay leeyihiin maya hal xaalad bay arrintaasi u bannaan tahay waa marka ciddii waqfigan bixisay ee waqfiday ee isagana mas-uuliyadda saartay ay tiraahdo waxaad samayn kartaa oo kuu bannaan inaad adiguna cid u sii dardaarantaa way kuu furantahay tahay xaaladdaasoo keliya ayuunbaa la yeeli qofkii mas-uulkaah ee isagu waaqifka waxaan waqfiyey aan ahayni inuu cid usii dardaarmo haddii kale socon maysa arrintaasi ee waa in waxa weeye xaakimkiibay markuu isagu geeriyoodo ay ku wareegaysaa xagga xaakimka waa in laga soo magacaabo ciddii masaajidkaa mas-uul ka noqonaysay ama madrasadaa mas-uul ka noqonaysay ama waqfigaa guud ahaanba shardibu haddaba naadirku leey cidda mas-uul ka noqonaysa masaajidka cid walba mas-uul ka noqon mayso iyo waqfigo dhanba qofka mas-uul masaajidka ka noqonaya waxa weeye yushtaratu fiihi waxaa loo shardiyaa alamaanatu walkifaaya inuu qof aamina yahay oo de waa hadii waigan waqfi muslimiinadu yahay waa inuu muslim yahay waa inuu qof toosanoo quman yahay qof ammaano leh waa inuu yahay waxaa intaasii dheer alkifaaya waa inuu yahay qof ka soo bixi karayo karti leh kifaaya iyo kafaa labada kii la yidhahdo kifaya yani qof ku filan kafaana waa qof yani waxa weeyaan geya shaqadan oo kale inuu qabto oo waxa weeyaan ka soo bixi karaya marka taas baa shardi ah xaq uma laha markaa xaakimku inuu soo magacaabo cid aan ahel u ahaynoo arrintaasi aan ka soo bixi karaynin sidoo kale cid aan ammaano lahayn oo aan lagu aamini karin xuquuqdii waqfigani uu lahaa iyadana in loo soo magacaaba asixi mayso qofka naadirkaa ma la bedeli karaa haddii laba mid bay noqonaysaayo de in waaqifkii uu soo magacaabay in waaqifku uu soo magacaabay iyo in ay magacawday uu magacaabay qaadigii dowladdu ay magacawday haddii waaqifku uu magacaabay qaadigu ma casili karo dowladdu ma casili karto hadii aanu isbedelin hadduu isbedelo amaanadii laga waayo ama kifaayadii laga waayo iyada qaطcan way isku waafaqsan yihin waa la beddelaya cid kaleana loo magacaabaya laakiin inta uu sifadiiyo tilmaantii leeyahay waxa weeye loo shardiyayey lama bedeli karo oo dawladdu ma bedeli karto xaq uma laha waaqifku ma bedeli karaa haddaynu ku soconno sidii a'immadii xanafiyada iyo maalikiyada lahaa mas-uuliyaddu mar walba waaqifkay saaran tahay wuu bedeli karaabaa ka soo baxay baxayso saas iyagu wuu bedeli karaa bay leeyihiin mar walba haddii uu garan waayo walow hadduu doono ammaanadii ha lahaada kifaayadii ha lahaadee waaqifku ciddii uu magacaabay wuu bedeli karaabay leeyihiin a'imadii laakiin odhanaysay mas-uuliyadduba way ka wareegaysaa shaaficiyadii iyo xanaabiladii iyo iyagu waxay leeyihiin ma bedeli karayo lakiin waa inagii aahaartii saxaabada tusinay inay sheegayso in qofkani mas-uuliyaddu aanay ka wareegaynin walow yaanu naftiisaba u shardiyeyna kii laakiin qaadigu uu soo magacaabay kii qaadigu uu soo magacaabay isaga qaadigii ma bedeli karaya dabcan qaadigu de wuxuu soo magacaabayaa mar aan waaqifkii jirin haddii waaqifkii jiro n masuuliyaddi isagay saaranto isagii baa magacaabaya ciddii mas-uul ahayd laakiin markii aan waaqifkii jirin wasina aanu jirin cid loo dardaarmayna aanay jirin xaaladaas ayay imanaysaa markaa tawliyatulqaadi qaadigu inuu markaa magacaabo ciddan waqfiga markaa naadirka ka noqonaysa ma bedeli karaya iyadana culammadu mayba yidhahdeen jamaahiiru ahli ilcilmi waxay yidhahdeen qaadigu ma bedeli karo qofkaa uu soo magacaabay mar haddii sifadiis uu leeyahay oo waxay diidayaan culammadu waxaa laga yaabaa in shaxnaa dhexdooda ay timaado ama ay isyar fahmi waayaan qaadiga arrinkaa ay isku diidaan deetana ninkan waxaa loo soo magacaabay waqfiga maslaxadiisa mar haddii maslaxadii waqfiga uu ku filan yahay waxa isaga iyo dowladda dhex maray ama isaga iyo qaadiga dhex maray in markaa waxa weeyaan uu saameeyo waqfigiibaa la diidan mar haddii ninkan waqfiga uu ka adag yahay oo uu ka soo baxayo lama ogola in markaa la casilo waatay fuqahadu u diidaan madaxweynuhu cidda uu qaadi u magacaabo ma bedeli kara bay dhahdeen fuqahadu ma bedeli karo haddii aanu tilmaantii qaadiga iyo sifaadkii qaadiga haddii aan laga waayin lama bedeli karo oo dee waxa weeye haddii kale waxaa dhacaysa qaadigii uu arka inaanu u joojinayne uu ku qaadayaba waxa weeyaan xaqa uu ku qaadayaba waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waxa weeyaan waan ku casili si aanay markaa taasi u dhicin oo loo kala madax bannaanaado waxay fuqahadu ay qarireen in aanu casili karin qaadiga sabab la'aan aan u casiri karin marka waa in haddaba qofka naadirka ihi marka la casirayo waa in sifadii laga waayey waxay soo raaciyaan aimada xanafiyadu haddii maslaxadi ay keensato iyadana maslaxadi hadday keensato in la casilo oo laga bedelo oo cid maarata uga wanaagsan oo kale iyo waxyaalo noocaasi ay timaado iyadana way dhici kartaa bay yidhaahdaan xaggii tawliyadaynu dib ugu yar noqonaynaae cidda magacaabaysa dadka xaafaddu hadday isu tagaan oo ay cid magacaabaan a'immada xanafiyada raximahum ullahu tacaala iyadana xoogaa qiila ayaa ugu suganoo ibnu caabidiin raximah llahu tacaala wuxuu yidhi low ana ahla masjidin itafaquu calaa nasbi rajulin mutawaliyan limasaalixi اlmasjidi facinda almutaqadimiina yasixu walakina alafضala kownuhu biidni اlqaadi ثuma اتafaqa almutaأkhiruuna ana alafضل an laa yuclimu اlqaadiya fi zamanina lima curifa min طamci اlqudaati fi amwaali اlأwqaaf wakadalika ida kana alwaqfu calى arbaabi macluumiina calى arbaabi macluumiina yuxصى cadaduhum ida nasabuu mutawaliya wa hum min ahli الصalaax waxay leeyihiin dadkii xaafaddu hadday isku waafaqaan inay qof masaajidkii u dhiibaan way asaxaysaayoo qofkaasi mas-uul uu ka noqonayaa masjidka laakiin waxa fiican bay yidhaahdeen a'immadii hore sida ay qarireen in dawladda lala socodsiiyo in lala socodsiiyo ayaa fiican culammadii dambe waxay idhaahdeen ayuu haddana yidhi waxa fiican inaan waxba loo sheegin dawladda maxaa yeelay wakhtiga waqtiyadeennan bay yidhaahdeen dadkii qudaadda ahaa dad ahlu damaca bay noqdeenoo waqfi markii maqlaanba iyagiibaaba ku soo haliilaya oo boobaya marka inaan waxba loo sheegin ayaa waqtigeennan fiican buu yidhi allah yuclimu alqaadiya fii zamanina lima curifa min طamaci اlqudaati fii amwaali اlawqaaf waxaynu ogaanay ayuu yidhi in ay had iyo jeer damcaan dadkii markaa qudaadda ahaa xoolaha waqfiga marka inaan waxba loo sheegin dadkii xaafadda kol hadday isku waafaqeen sidaa uu markaa mas-uul ku noqdo ayaa ay mutaakhiriintu qaribeen marka waad arkaysaa yani waa nooc markaa maslaxad ahaan ayay fiirinayaan had iyo jeer waa inagii nidhi maslaxada waqfiga ayaa dee waxa weeyaan wax walba laga horraysiinaya laga fuul ninkii naadirka ahaa hadduu markaa sifadii ka baxo uu waashay ama maaragtay waxa weeyaan ammaanadii baa laga waayay wuu casilmayaa iyadoo hore inuu soo tilmaano naadirku ujro iyo mushqaayad maley lacag ma qaadanaya waa laba mid in qofkii waaqifka ahaa ee waqfigan bixiyey uu wixii markaa waqfigan uu lacag ugu talagalay uu isagana wax uga magacaabo oo yidhahdo intaasuu ka qaadanaya rayca waqfiga hadday sidaasi jirto dee isaga laftiisu wuxuu noqonayaa min almawquufi calayhim dadka wax loo waqfiyey buu ku jiraayo intii loo waqfiyey kol hadduu mas-uuliyaddiina hayo waa loo waqfiyey sifaana looga sifadaas waxa wey waa inuu mas-uuliyaddaa hayo intuu mas-uuliyaddaa haya markaa wixii loo magacaabay uu qaadanaya hadduu isagu meeshii ka tagana kii kala yimaadee haddana mas-uul noqda ayaa intii la magacaabay qaadanaya kama kororsan karo haddii aan waxba loo magacaabin ama intii loo magacaabay ay ku filaan weydo maxaa la yeelaya waxay cibaaraadka culammadu isku raacsan yihiin taqriiban inaanu aayar isagu in iska goosanaynin oonu odhanaynin de waan shaqaynaya aniguba intaasi waa waa waxa weeyaan waa xaqu naadirki naadirka xaqiisii weeye iskama goosanayo suurad baynu soo reebi doona culamada xanaabiladu si gaara ayagu usoo reebeen maxaa la samaynayaa markaa waa inuu dawladda u tago haddii markaa waxa weeyaan de waaqifkii aanu haddii waaqifkii nool yaho waaqifkii aynu nidhi isagaaba waxaan ka mas-uula waa inuu isagii hadda shaqadan ma qabanaya haddaanan waxba ku qaadanaynin inay wax ku qaataan u baahanaha deetana wixii isku afkartaan ayuu qaadan karaa loo waaqifku markaa u qiyaaso haddii waaqifkii aanu jirin waa inuu dawladda geeyo oo loo magacaabo inta uu qaadanayo inta uu qaadanayo ujratulmili kama badnaan karto isagoo kale ujrada uu qaato kama badnaan karayso maslaxada waqfiga ayaa had ya jeer wixii lagu salaynaya haddaanad adigu ku qaadana intaa dee mid kaloo waxa weeyaan kula mid ah oo ku qaataa la helayaa baa laleeyahay iska soco markaa isagu aayar iska goosan maayo wa hadduu iska goosto maxaa dhacaya dee laba arrimood buu dhacayaanoo horta waxaa dhacaysa dee inuu isagii markaa waxa weeyaan naftiisii kireeyuu isagii uunbaa kiraayihii iyo la kireeyey waxba isagii unbaa isku wada noqonayo caqdigii isagaa isla galay bay noqonaysa waa arrinta labaade dee waxa weeyaan tuhmo weyn baa imanaysa oo qofku dee markuu wax isu qiyaasaya miyuu isku yaraynaya isaguu isku yarayn maayo islana gorgortami maayo laakiin marka cid kale daraf kale ay wixii kula doodayso oo mayanee la leeyahay inta aan markaa waxa weeyaan laga maarmayn uunbay inta badan kusoo fadhiisanaysa markaa waa inuu sidaa sameeyo oo arrintii uu markaa waxa weeye u dallaco ciddaasi xaggaas markaa wa arrintii u gudbiyo deetana sidaa loogu soo qiyaaso wuxuu soo reebay sheekh alislaam ibnu taymiya raximah ullahu tacaala hadduu faqiir yahay buu yidhi isagaa inta ujratulcamalkiisa in leeg iska qaadan kara saas buu marka xaaladdaas hadduu faqiir yahay shaqada uu hayo shaqaduu hayo ayuu qiyaasaya markaa shaqadaaso kale intii lagu qabto yani maalan gelin hore oo dhan buu ka shaqeeya markaa qofka gelin hore waxaanoo kale ka shaqeeyaa bal hadda inta uu qaato ayuu markaa iska qaadan karaa buu yidhi waa markuu faqiir yahay buu haddii kale laakiin qaadan maayo culammada shaaficiyadu si kalaaba iyagu u dhigeeno qaarkood waa ixtimaal weeyi maarata culamada qaarkood ay leeyihiin waxay yidhaahdeen ujratulmithli o dhan la siin maayo ninka shaqada intii waxa weeyaan ujro laga qaadan jiray tanoo kaleo waxa weeyaan halkaa loo joogsan maaye labaa la ysbarbar dhigaya ninkan maxaa ku filan iyo ujratulmiligii waxa weeyaan shaqadanoo kale ujuurada lagu qaato iyo isaga waxa ku filan baa la ysbarbar dhigaya kolba tii yaraataa la siinaya haddii inta ku filani wax yar tahay laakiin shaqadan waxaa lagu qabtaa lacag fiican tahay intaa yare isaga ku filan baa adiga kugu filanta intaasi intaa qaado looga kordhin maayo waxay kala mid dhigeen waliyulyatiimka waman kaana faqiiran فليأكل بالمعروف من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومذهبك أي معتمد tahay xoolaha agoonka ninka gacanta ku haya haddaanu bilaash ugu qabanaynin waxaa la siinayaa inta ku filan iyo ujratulmithli kolba kii yaraada ayaa la siinayaa waxa weeyaan ujratulmithli mar walba la siin maayo maxaa markaa meeshaa kaaga soo baxaysa dee in aanu naadirku xaq u lahayn inuu intuu doono iska qaato ama madrasad ha noqoto ama dhakhtar ha noqdo waxaan markaa waxa weeyaan la waqfay ama masjid ha noqdo wuxuu doono ha noqdo wixii la waqfay ama ha noqdo beer baa maaragtay waxa weya la waqfay ha noqoto qofku dee isagu mawquuf calayhi ma aha laakiin hadda waxaa laga yaabaa in er, ragga qaarkood ay u fahmaanuun madrasadii mar hadduu isagu mas-uul ka yahay wixii soo hadha in markaa waxa weeyaan dee xaquljayd uu iska noqonayo taasi markaa sax ma aha sax ma aha mar hadday meeshu waqfi tahay adigu mawquuf calayhi ma tiid mas-uulunbaad ka tahay laakiin mawquuf calayhi qofkii waxaan loo waqfay ma tihid qof mas-uul looga dhigay baa tahay waxaad markaa qaadanaysaa haddaad shaqayso waxa laga yaabaa ragga qaarkood in dee shaqaba ka qabanin qolo in layskaga wareejiyo qoladaasi ay maamusho wax walba oo eh, isagana waxoogaa yar loo soo tuuro taasi markaa dee sax noqon mayso waa inaad maamulkii ku jirto ood shaqo qabanayso oo markaasaad markaa waxaad yeelanaysaa ujratulmili shaqadan aad hayso ujradeeda oo kale ayaad yeelanaysa laakiin haddii aanad wax shaqo ahaynin haynin waqafkaa waxba kuma lihi halkaasna markaa ujrada naadirka ayaynu kaga baxaynaa waxaynu u gudbaynaa tasarufaadkii naadirka siduu u tasarufaya qofkan mas-uulka looga dhigay siduu ugu tasarufayaa awqaaftani wuxuu ugu tasarufayaa bixasabi almaslaxati laha sida kolba iyada u maslaxo badan waqfiga maxaa u maslaxo badan baa la odhanaya sida markaa laboo iswaafajinaya waqfiga maxaa u maslaxo badan waafaqsanna shardigii ciddii waxaan waqfiday iyo sababti waxa weye qaradkiiyo dantii ay u waqfiday labadaasaa la iswaafajinayaa oo laysla eeganaya markaa maslaxadduun keligeed la raaci maayo hadday khilaafsan tahayba wixii u waqfay oo maalan uu yidhi waxaan waxaan u waqfay labadan guri masaajidkaan u waqfay kiradooda masaajidkaa lagu bixiyo oo dad masaakiin oo eber ay ku soo maraan oo tidhahdo wallaahi maanta ajarku wuxuu ku jiraa in masaakiintan kiradii la siiyo waa laga yaabaa inaad nooc maslaxay wax eegtay ama maaragtay waaqifkii sida u ajar badan aad eegtay laakiin lagaa yeeli maayo waaqifku waxbuu magacaabay wixii uu magacaabay lama dhaafayo wixii uu magacaabay lama dhaafayo sidoo kale aad markaa wixii uu magacaabay adigoo ku eg ayaad haddana kolba sida ugu maslaxada badan aad raadinaysa arrin sahlana maaha walidaalik imaamkii la odhan jiray eh, alimaam abu camr ibn salaax imaam weyn oo muxadis oo faqiihabu ah imaamkaasi waxaa laga soo naqliyaa laba bayd oo uu yidhi ixdar min alwaawaati arbacatan fahuna min alxutuuf waaw alwakaalati waalwisaayati waalwadiicati waalwuquuf afar wow iska ilaali buui weliga ayaa allaha ka digtoona waa lagu waxa weeye halaagsamaayey afar waaw iska ilaali waa lagu halaagsamaayey buuyi yacni waa afar arrimood oo wow xarafka wow ka bilaabma maxay yihiin afartaasi wakaalada waawal wakaala weligaa wakiil ha noqoni daanad ishubin waa mustaxab haddaad ishuubto laakiin waxa weeye waa inaad aad iyo aad u taxadirto ood aad u dadaasho markaad wakiil tahay waaw lwakaala marka qofka wakiilka ah waxaa laga rabaa an yastaqsiya almaslaxata limuwakiilih inuu aad ugu dadaalo ciddan soo diratay maxaa waxa weeyaan maslaxada waa kuwa fuqahadu yidha ka gaadhsiiya haddii shaygii soo iibi lagu yidhi ee laguu diray markaad iibiso uu mid kale yidhaahdo intaa inka badan baan siisanayaa waxa waajib kugu abay ah leeyihin inaad beddesho oo tidhahdo adigan kaa iibiyey kaana waan fasamarada weli wada joogtaanoo khiyaarulmajliskii uu jiro maxaa yeele waxaa la leeyahay adigu isjooji maanta inaad meeshii muwakilka taagan tahay muwakilkii wixii markaa kun la siiyaad imid yadhaa laba kun baan ku qaadanaya sow damacmuu galeen oo labada kun muu raadsadeen adaa maanta booskiisii jooga baa la leeyahay waa inaad markaa waxa weeyaan taa maslaxada waa aad u raadiso markaa waa walba kaa iska ilaali buuy haddaad qaaddo waxa weeyaan sideeda uga soo baxa walwisaaya ama eh, waaw alwakaalati walwilaaya wilaaya iyo wisaaya labadaba way usoo naqliyaan waanay ishoosgelayaan wilaayaduna waxa weeye waa inaad dadkaa aan marka waxa weya qaasirka laydhaha ama dadkaa aan iyagu mustaqil aan madaxa bannaanaan karin sida carruurta iyo dadkii walwallaayi inaad mas-uul u noqoto ama aad dee dawladba mansibadee qabatood qaaddo iyo wax lamida noqoto wilaayo inaad mas-uuliyad inaad qaaddo iska ilaali iyadana khatarteeday leedahay waa lagu halaagsama waayo in sideeda looga soo baxaa adag waxaa kalood iska ilaalinaysa wi wadiica ammaanada waxyaalahan la isku ammaanaysanaya iyada lafteedu waxa weeye dee marar fara badan waxaa dhacaysa inuu qofki iska dhayalsado taasina markaa iyaduna khatarteeday leedahay iyo wal wuquuf waa halkaynuu soconnaye waqfiyadana iska ilaali buuli waxyaalaha la waqfay inaad iyagana mas uuliyadooda qaado iska ilaali buu leeyahay maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in wax badani kugu tago sidaa daraaddeed qofka waqfi ka mas-uula waxa weeye hawl culus baa madaxa u saaran waxaa la doonayaa si maxaa u maslaxa ah waqfigan inuu yidhaahdo isla markaana haddana waafaqsan qaradkii iyo shardigii uu dhigay ciddan waaqifkii iyo ereygii markaa waxa weye uu isticmaalay arrintaa culimmadu way isla ogolyihin labadaa la ysbarkinayo oo labadaasi laysla ysla raadsanayo shardulwaaqif oy qaarkood ka cabiraanba xanaabilada iyo xanafiyada iyo waxaa ka caan baxday inay yidhaahdaan sharطu اlwaaqifi ka nas shaaric a'immada kale shaaficiyada iyo iyo maalikiyaduna way isticmaaleen laakiin waxaa uga badan xanafiyada iyo iyo xanaabilada waaqifku shardigii uu dhigay wuxuu ka dhigan yahay aayaddii qur-aanka ayad ama xadiiskii waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo furay naskii sharciga sida loo fulinayo ayaa shardigii uu qofkan waaqifkii dhigayna loo fulinayaayo aan loo khilaafaynin toddoba masaley ka soo reebaan culamada xanafiyadu laakiin si guud waxaynu odhan karaynaa shardigaasi waa inaanu shareecada dee ka hor shareecada aanu waafaqsanayn waa inuu sharciga uu maaratay waxa weeyaan waafaqsan yahay waxaa kaloo qeyd labaad aynu ka dhigi karaynaa iyadana shardigiisa qaabka loo fulinaya iyo sida lagu fasiraya waxa weeye iyaduna waa si markaa curfiga waafaqsan sidii markaa curfiga waafaqsan ayay noqonaysaa curfigana waa lagu salaynaya haddaba mar hadday sidaa tahay horta bannaanaan mayso wax waqfigii dhibaato ku keenaya in lagu sameeyo laa min anaadir walaa min hayrihi uma bannaana qofka naadirka ah waqfiga ka mas-uulka ah iyo dadka kale toona inay waqfigii dhibaateeyaan ma bannaana ama xoolihiisa wax ka qaataan ama si khilaafsan sidii naadirka u isticmaalaan inuu qof iska degaba qolkii masaajidka masaajidka loo daayee la siiyey inuu qof iska dego aan ahayn qofkii loogu talagalay waxa weye hada yaduru bilwaqfi waa wax waqfigii dhib ku keenaya waqfigii dhib ku keenaya weeyaan markaa lama ogola sidoo kale in de waxa weeye xoolihii waqfiga sadaqadba loo bixiyo meelo kale lagu sadaqadaysto iyadana ma ogola xataa waxay ka soo gaadheen fuqahadu inay yidhaahdaan masjid xoolihiisa masaajid kale lama siin karo xataa hadday ka bataan masaajid baa wuxuu leeyahy dukaamo badan way ku filan tahay oo weliba way ka badan tahay aimada kale iyo ma iyagana waxoogaa ma laga siinayaa iyo masaajidda kale maya culammada xanafiyadu waxay yidhaahdeen haddii masaajid kale uu jiro isla kii kan waqfay un isagana uu waqfay waaqifkii masaajidkan xoolaha badan la waqfay masaajid kaloo uu waqfay hadduu jiro xaaladdaa ah, haddii kan xoolihiisii ay bataan oy ka saa'id noqdaan way bannaanaanaysaa kaa in wax isagana laga siiyo haddii xaakimku fasaxo naadirku kuma filla buu leeyahy hadalkiisa inaan idin akhriyaa malaha qurxoon imaamkii ibn caabidiin low waqafa waqfayni calى اlmasjidi axaduhuma calى اlcimaaraةi wاlآakharu ilى amaamihi aw muؤadinihi wاlimaam wاlmuؤadin laa yastaqiru liqilaة اlmarsuumi lilxaakimi اdayini an yasrifa min faadili waqfi اlmasaalixi wاlcimaaraةi ilى اlimaami wاlmuؤadini biistiswaabi ahli الصalaax min ahli اlmaxila waa suuro kalena suurada horena matniga ku jirtay tanna isagaa dhigaya marka haddii laba masjid ay yihiin waa loo naqlin karayaa bixukmi alxaakim haddii isla masaajidka un laba waqfin loo kala sameeyey waa suuradan isagoo halkan uu ku sheegay imaamka iyo mu'adinka waqaf baa loogu talagalay masaajidka masaalixdiisa kalena waqaf baa loogu talagalay labadii mid baa batay deetana kii qolada kale waxma laga siin hadii mu'adinka imaamka ay koodii ku yaraado kii masaajidka loogu talagalay ma laga siinayaa imaamka ayaa wuxuu leeyahay lilxaakimi dayini xaakimka diintiisu wanaagsan tahay ahludiinka ah waxaad ku arki kartaa kutubta xanafiyada markaad meelahan oo kale marayso qaadi iljanna bay yidhahdaan waxay ugala jeedaan yani waa qaadiga cadaalad waana mafquud ibnu caabidiin laftiisa wuxuu leeyahy huwa mafquudun fii zamaanina qaadiga jannada yani waa yani waa qaadi ahlu jannaa bay u jeedaan qaadigaa waxaa u bannaan bay yidhaahdeen an yasrifa min faadili waqfi اlmasaalixi wاlcimaara ila alimaami wاlmu'adin inuu wixii ka zaa'id noqdo dhiska masaajidka iyo dayactirkiisa iyo daryeelkiisa uu markaa ku bixiyo imaamkii iyo mu'adinkii way u furan tahay biistiswaabi ahli الsalaaxi min ahli maxilla ama almaxalla haddii ay arrintaa jeclaystaan dadkii xaafadda kuwoodii qumanaayo toosnaayo wanaagsanaa oo iyaguna xaakima ku raacaan in kaana alwaqfu muttaxidan waa haddii waqafku uu mid qura yahayoo yacnii waxa weeye cidda waqfida ee qof qura tahay kana intaa ugu talagashay intaa ugu talagashay lianna garadahu ixyaau waqfihi wadalika yaxsulu bimaa qulna yuri wadaahiruhu ikhtisaasu dalika bilqaadi duuna annaadir arrinta daahirkeedu waxa weeyaan buu leeya arrintaasi qaadiga oo keliya ay u bannaan tahay laakiin naadirku ama qofkan mas-uuliyadda hayaa aanu xaq u lahayn inuu arrintaa furiyo marka culamadu hawsha waqfiga aad iyo aad bay u adkeeyeen qofkani xoolihiisa wixii ugu talagalay waa in lagu fuliyo oo aan si kale loo isticmaalin masaajidkii in la dumiyo ama madrasadii la dumiyo haddii maslaxa loo arko culammadu way banneeyeen waxaanay u deliishadeen tawsicadii cumar bnu khadaab radia allahu tacaala canhu iyo cuhmaan ibnu cafaanba ay ku sameeyeen masjidka nebiga sala allahu alay ali wasalam oo arrintaas dee waxay keensatay in la dumiyo qaybo ka mid ah masjidkii si loo ballaadhiyo waanay bannaanaatay oo way isku raaceen saxaabadii idina markaa waxa wayaan may ictiraadin culammada muslimiintuna way isku waafaqeen haddii markaa maslaxaddu ay keensanayso ama masaajidkii dadkii uu cidhiidhi ku noqdo ama inuu ku dumaba laga baqanayo in la ballaariyo masaajidkii oo wax lagu kordhiyo oo eh, waxa weeye waa la banneeyey oo arrintaasi arrin bannaan ayay noqonaysaa haddii aanay markaa daruura jirin cisudiin ibn cabdisalaam wuxuu leey waa xaaraan hadii aan maslaxaddaas aynu soo sheegnay aanay jirin oo dadka ku yaraaday ama dhismihiisiio dee soo dumaya ama dadkii dhibayo oo dee daroorin iyo waxyaalo noocaasa yeeshay wax noocaasi hadii aanay jirin ma bannaana buu ley maxaa yeele waa waqfigiioo la duminayo dhibaato la gaadhsiinayo arrin banaan noqon mayso wixii markii masaajidkii la dumiyo ama madrasadii la dumiyo ee ay keensatay maslaxaddu keensatay in la dumiyo waxay leeyihiin burburkii wixii la dumiyey burburka ahaa intiisa nafcigale waxtar kale waa in dib loogu celiyo hadday albaabo tahay iyo hadday waxyaalo kale tahay wixii naafica waxaa waajiba in dib loogu celiye aan la tuurin ama aan meel kale la geynin sidoo kale wixii kale ee aan masaajidkii iyagu dib u anfacaynin iyaga laftoodana waxaa la samaynayaa meel kale ama masaajid kale ha noqoto ayaa iyagana waxaan waa waqfi oo xataa ciiddana waqfi marka waxaa la samaynayaa meel kaleoo masaajid hadduu masaajid aha masaajid hadduu madrasad aha madrasad ayaa lagu bixinayaadoo ay wax u tarayso ayaa lagu bixinaya ee layska daadin maayo oo layska tuuri maayo iyadoo wixii uu wax leeyay haddii markaa waxba aanu tarayninoo dee meel alla meel la geeya jirin markaa dee qasab bay noqonaysaa in layska markaa waxa weeye daadiya haddii si kaleoo la yeelaa aanay jirin haddii ay suuragal tahay markaa in la iibiyo oo yani waaa madrasad kaloo lagu bixiyaa ma jirto ama masaajid kale haduu masaajid ahaa oo lagu bixiyaa ma jiro haddii inta la iibin karo inta la iibiyo deetana lacagtii dib masaajidka loo gelin karo waa in la sameeyo oo aan waxaa la tuurin ama aan cid la siinin iyadoo inuun ay suuragal tahay in masaajidkan dhaafi uga soo noqoto ama masaajid kale wax lagaga qabto waxay markaa culamada xanafiyadu arrin intaa ka yar ballaaran bay iyagu yar baneeyeen qolyaha kale waa kuwaasoo waxay ku xidheen uun waxa weeyaan maslaxaddaa weliba daruurada u dhow ayuunbay dumintii ku xidheen laakiin culamada xanafiyadu waxay yidhahdeen low araada ahlu lmaxalati naqda almasjidi wa binaa'ahu axkama min alwali in ilbani min ahli lmaxilati lahum dalika wailaa laa haddii dadkii xaafaddu ay isla gartaan masaajidkii in la dumiyo oo dhismihiisii dhismo ka fiican laga dhigo way iska bannaan tahay bay yidhahdeen lakiin waxay shardiyeen qofkan dhismaha cusub dhisaya inuu dadkii xaafadda ka mid yahay markaa shardigaasi yacnii sababtiiyo cillada ay u yidhaahdeen kolley ma ii waadix ma aha marka wuxuu leeyahay ibnu caabiduun halkaa sii fasiraya in lam yakun ilbani min ahli tilka almaxalla yani haddii aanay ahayn u bannaanaan mayso u bannaanaan mayso haddii aanay maslaxadii aanay keensano waxay leeyihiin masjidun mabniyun araada rajulu an yanqudahu wayabniyahu axkama laysa lahu dalika liannahu laa wilaayata lahu caleyh qof aan ahlulmaxallihii ahayn dadkii xaafadda ahayn hadduu doonayo inuu masaajidkii dumiyo oo sidii si ka fiican u dhiso xaq uma laha bay yidhaahdeen maxaa yeelay dee mas-uuliyad isaga markaa waxa weeyaan ma saara masaajidkiina lagama baqanayo ilaa an yukhaafa an yanhadim haddii laga cabsanaya inuu dumo ama dee maslaxad daruura ay jirto mooyaane haddii kale ma bannaana bay yidhaahdeen marka calaa kulli xaal kulley waa xukun ayagu la gaar yihiin oo iyadoo aan maaratay waxa weeye masaajidkii dhibaato ka jirtaa aanay jirin in la dumiyo haddii dadkii xaafadu ay isku waafaqaan kolley madabkooda saasaa ka soo baxaysa haddii markaa qofku uu yahay bay leeyihiin dadkii masjidka laakiin maahiirtu arrintaasi kolley eh, waxay ku xurayaan maslaxad ama daruurad weyn bay ku xidhayaan waxaynu sheegnay xoolihii maaragtay waqafka inaan lagu tabaruci karin waqafka laftiisii eh, de waxa weeye laguma tabaruci karayo caariyo looma bixin karayo kale maalan dii masaajidku uu weyn yahay oo inta lagu tukanayaana ay yar tahay haddii qof markaa alaab meeluu dhigta u baahanay uu yimaado maaragtay meeluu ku rogto container alaab meel meel ku rogto u laayahay markaasaa la kolleyba cidi kuma tukanayse xaggaa dambe masaajidka iskaga rasee inuu ku raseeyaa ma bannaan tahay fuqahadu waxay leeyihiin ma banaana hadduu ku raseeyo halkaa dhigana waxaa laga qaadayaa kiradii inta alaabtaasi ay taalay waa in horta sida ugu dhaqsaa badan laga saaro haddaan laga saarin oo muddo ay taalay waxaa waajiba in laga qaado kiradii muddadii alaabtaasi meesha ay taallo masaajidka dib loo geliyo oo arrin bannaan arrintaasi noqon mayso waxaa la ogolyahay oo keliya waxyaalaha iska mutacaarafka a ah bay yidhahdeen yani qofku alaab yaroo uu sito oo kale iyo inuu qofkii dee masaajidka iska seexdo maaratay loo ogolaa ama aan meelu seexda sidii ahlu sufiya waqtigii nebiga oo kale alayh isalaatu wasalaam waxyaalaha noocaasoo kale abaa la ogol yahay mooyaane laakiin inuu qayb masaajidka kamid ah intuu iska qabsado waxyaalo kale isaga isticmaalo lama ogola waqfigii kale dadka kale ay lahaayeenna waa saas oo kale wixii masaakiinta loo waqfay ee la yidhi ama martida loo waqfay guryo iska waqfi ahoo martida loogu talagalay ciddii martidii inay degto ama masaakiintu ay degto in markaa qofkan naadirkii ama mas-uulkii dadkii qaraabadiisa ciddii uu garanaya u timaada uu ku soo dhoweeyo ama cid kaleba uu qol ka siiyo iska degto taasi lama ogolo arrin saxa ma noqonayso waxaa kaloo culammadu raximahumullahu tacaala ay diideen xoolihii waqfiga oo tabarrucaa soo gelaysa tabarruc wuu noocyo badan yahay iqraad in lagu sameeyo in cid la daymiyo lacagtii masaajidka u soo ururtay ama madrasadda u ururtay in qof laga daymiyo ma banaana bay leeyihin laa yajuusu an yuqraba min maali lwaqfi liannahu ka maali lyatiim waa sidii maalkii agoonta oo kale in cid la daymiyo lama ogola waxaa la ogol yahay in wax la daymiyo oo keliya haddii isaga ay dani ugu jirto waa laysboobaya oo amni daraa waddanka ka dhacday xoolihii waqfiga markaa waxaa laga cabsanaya in la boobo in markaa tujaarta mid ka mida waa nin haniya ayaa markaana la amaahinaya la amaahin maayo mid aan iska bixin karin hadhow intay ku tagta wixii hadhowtanana waxa weye la waayay mid markaa meliy ah in la daymiyo waa la ogol yahay xaaladdaasi laakiin haddii aan shardigaasi jirin ma soconayso oo u bannaanaan mayso in la amaahiyo qof kale xoolihii waqfiga naadirka laftiisu iminka waa kanoo moobilkii wax badan inoogu soo dhacaya naadirka laftiisa uma bannaano inuu iska isticmaalo xoolihii waqfiga walow uu isleeyahay ha dhowbaad buuxin doonta hadhow baad buuxin doontaa xataa haddii uu isleeyahay inuu iskaga sii yar adeegto lama ogola intiisa ka adeed ku wada jiraan dee intiisa iyo intii masaajid ay ku wada jirto intiisa unbuu ku adeegan karaa laakiin xoolihii waqfiga marnaba looma ogola allahuma ilaa a'immada maalikiyada ayaa waxay soo reebaan wadiicadii oo kale ay kala mid dhigaano hal suuray soo reebayaan haddii qofkani uu yahay qof markaa hantile hadduu hanti leeyahay waxaanina uu yahay mili yani lacag iyo wax lamid aho de wa isagio kale ah hadhow lagu bedeli karayo haddii suuraddaa la helo xaaladdaa haddii la helo ayay yidhaahdaan culamada maalikiyadu waa makruuh yani markaa lafteeda way iska caadi maaha waa makruuh bay leeyihiin inuu sidaa sameeyo amaa haddii shardiga la waayo ama aanu hadda wax ku bixiyaba haynin ama aanay markaasi ba yahay oo iska faqiir ba yahay xaaladdaa iyada ah dee u bannaanaan mayso xaaraan ayay ka noqonaysaa marka taasna iyaduna saasuu xukunkeedu noqonaya idan si guud waxaynu leenahay tabarucaadkii oo dhan in laga bixiyo si khilaafsan shardigii waaqifka lama ogola waxaynu uga gudbaynaa ijaaratulwaqfi in waqfigii la kireeyo in waqfigii la kireeyo waqfigu waan anwaac noocyo kala duwan weeyi masaajidkii waa waqfi madrasadii waa waqfi saasaynu hore usoo sheegnay markaa laba noocoo waaweyn laba arrimoodoo waaweyn baynu u kala saarayna in waqfigani uu yahay muxarar min almanaafic اdunyawiya wax markiisa horeba laga xuubsiibay oo laga saaray waxa weeye milicsi adduunyo iyo adduunyo raadis iyo adduunyo eh, waxa weeyaan nafcigeed masaajidii oo kale waxaa loo waqfay cibaado iyo salaad iyo dikri ilaahay iyo xusb rabbi subxaanahu wa tacala ayuunbaa loo waqfay manfacada muslimiinta ugu jirta masaajidku waa inay ku cibaadaystaan maqbaradiibaa iyaduna lamida manfacada ku jirtaa waa in meydkii lagu aaso manfaco kale ma laha madaaristii qur-aanka iyo waxyaalahaasi lagu baranayey waxaway saa loo waqfayay iyadana waxaa loo waqfay waa culumtaa sharciga ah haddaba kuwa noocaasa cid ma laga kirayn karayaa cidda laga kiraynayo waxa weeye de waxa weye waxaynu odhanaynaa iyaga si guudba si guudba cid in la kireeyo culammadu ma ogola oo maalan yani waxa weeyaan masjidkii oo kale la yidhaahdo sidii aynu sheegayna hadduu laba dabaq yahay dabaqiisii hoose unbay dadku ku tukadaana kan sare madrasadaha laga kireeyo qolo markaa madrasada maarata waxa weyan iskuul baa laga kireeyo oo kale la yidhaahdo ma bannaana hal suuray culammadu ka hadlaanoo haddii masaajidkii uu dayacan yahay oo lacag lagu hagaajiyana aan lahayn oo awqaaf aanu lahayn ee loo dawaro sida maanta masaajidadeenna badankeeda waa loo dawaraanoo dadkii waaqifiintii ilaahay khayr ha way dadaaleen laakiin haddana masaajidkii dee looma samaynin rayc masaajidadii muslimiintana rayci baa loo samayn jiray wax yacni waxa weya masaajidka laga biiliyo marka haddii masaajidkii aanu lahayn wax laga haga meel markaas wax lacag eh, ay u taallo oo lagaga hagaajiyo inuu dumana laga cabsanayo qayb ka mida dhulkiisii inta la kireeyo kirada inta kale ma lagu hagaajinayaa culammada xanafiyada qayb yaroo ka mida ayaa arrintaa bannaysay iyagana waa lagu diiday waa lagu diiday oo waxa weeye in la kireeyo masjidkii marnaba la ogolaan maayo sidoo kale madrasadii noocaa ahayd iyadana in qur-aan lagu dhiga waxa weeyaan loogu talagalay iyadana in la kireeyo ama ha laga kireeyo qof qur-aan ku dhigaya ama cid kaleba ha laga kireeya iyadana in la kireeyaa dee ma bannaanaanayso kol hadduu qofku qur-aankii kudhigay qur-aanka wixii loo waqfay hadduu qur-aankii ku dhigayo qur-aanku waaba wixii loo waqfay ha ku dhigo ardayda inuu wax ka qaato la diidi maayo yaan laba la qaldin yaan laba la qaldinoo in ardaydii wax laga qaado ama dee qofkii masaajid wax ku dhigayayba ardaydii waxbuu ka qaadi karaya taa culammadu way bannaynayaan oo waa manfacadiisii isaga waxtarkiisii buu isagaa iskireeyey muu karaynin masaajidkii ama madarasadii isagu maaragtay manfacadan uu bixinayo iyo waktiga isagu kaisaga ka baxaya bedelkeediibu bedelkiisiibuu qaadanaya laakiin in madarasadii macalin lagu wareejiyo ama maamul lagu wareejiyo ama madrasad kale lagu wareejiyo la dhahdo waanu idinka kirayno intaasaanu idinkaga kiraynay taas weeye ta aan la ogolaanayn oo sida mararka qaarkood wararka qaarkood igu soo gaadhay inta la kirey la yidhi madrasadii wixii ka soo baxana ducaadda ayaa lagu kafaalo qaadaya haddii waaqifku arrintaa u waqfiyey way ansaxaysa laakiin haddii waaqifku u waqfiyo waxaan madrasad inay ahaato oo diinta ilaahay lagu barto qofkaa diinta ku dhigaya lagama kirayn karo Eh, waa in markaa lagu siiyo waa in lagu dul maamulo waa sax oo la eego oo de waxa weeye eh, meeshii aanay noqon dukaan oo la eego in isagiina dee ardaydii wixii uu ka qaaday wax macquula ay noqoto wixii ka soo hadha markii iyaga ujratulmili laga siiyo ujratulmiligii markii laga siiyo wixii ka soo hadhana madrasada loo dhigo taasi iyadu eh, dhib yeelan mayso laakiin in madrasadiiba si guud loo kireeyo iyadana markaas wa la fasixi marka kuwaasi waa kuwo manaaficdooduba ay tahay manfaca ukhrawiya oon adduunyo nafci adduunyo aan shaqo ku lahayn qaybta labaad waa qayb loo waqfay markaa qaybtaasi wixii xataa haddii ay baahdaan baynu nidhi xataa haddii ay baahdaan waxay leeyihin culammadu lama kiraynayo ee waxaa laysku dayaya in dadka kale muslimiinta wax looga soo qaado lagu hagaajiyo laakiin marnaba la kirayn maayo qaybta labaad waa wixii loo waqfay dad markaa adduunye ahaan ugu intifaacay masaakiintu inay wax ka cunaan beertii loo waqfay guryihii loo waqfay inay xujaydu degto ama masaakiintu ay degto ama martidu ay degto dee deganaanshuhu cibaado maaha way degayaan way ku noolaanayaan ku noolaanshaha iyo degitaanku cibaado maaha ee waa manfaco adduunyo weeye faa'iido adduunyo weeyaan kuwa noocaasa iyagana culammadu labay u kala qaadaan in qofkii waxaan waqfayey uu u waqfay uu yidhi si ay u degaan masaakiintu ama si ay dadka martidii u degaan ama dadka masaajidka ka shaqaynayaa si ay u degaan sida gurigii maaratay imaamka masaajidka oo kale qof maarata waxa weya qofkii waqfihii u waqfiyey liyaskunahu limaam in imaamku uu dego wixii loo waqfay kaa waxaa la naskareeyey degitaan baa la sheegay marka waxay leeyihin culammadu waxaa la sheegay ee loogu talagalay lama dhaafi karo lama kirayn karo lama kirayn karo waxay kan haddaba ka soo reebaan hadduu baahdo waqfigii hadduu baahdo ka noocaasa waa la kiraynayaa bay yidhahdeen mar haddii nafcigii marka hore buu helaya nafci adduunyo u ahaa kan mawquuf calayhiga ee loogu talagalay haddii uu isagu ilaa anaa hagaajinaya la kirayn maayo laakiin haddaanu isagii hagaajinaynin waa la kirayn karaa si loo hagaajiyo haddii laakiin aanay ah, waxaweye waqfigii hagaagsan yahoon waxba u baahnayn hase ahaatee qofkii loogu talagalay aanu anfacay imaamkii oo kale haddii gurigii uu ku yaraado oo aanu isagii de waxa weeye waxba ugu filaanaynin xaaladdaa iyada ama kirayn karaayo imaamku deetana faa'iidadii ma qaadanaya haddii mar haddii deganaansha la yidhi bay leeyihin culammada shaaficiyada iyo qaybo lamid waxa weeyaan iyo xanaabilada iyo culamo noocaasi waxay leeyihiin kol haddii waxaa la magacaabay ay tahay deganaansho haddaanu degan wuu iskaga tegayaa uune ma kiraynayo xanafiyada laftooduna saas iyay qabaan Eh, laakiin culammada maalikiyada qaarkood ayaa waxay sheegeen in la kirayn karayo jasaak allahu khayra in la kirayn karayo ayay sheegeen culammadan sacuudiga ahayd kibar eh, lajna daa'ima liliftaana saasay fadwootay laakiin waxaa qurxoon in lagu daro hal shardi oo ah in eh, waxa weeye qaadigii laga wargeliyo loo sheego maxaa yeelay waxaa dhici karta marar fara badan in eh, masaajidkii dhibi ka soo gaadho gurigaa la kireeyo de gurigu inta badan masaajidku ku dheganaanaya waxaa laga yaabaa inuu meel fog isagu guri ka degayo ama uu meel fog ka kiraysanayo deetana masaajidkii nooc dayaca ama waxa weeye sidii loogu talagalay aanu noqonaynin markaa eh, shardigaasi oo culammada qaarkood ay waqfiga la kirinaya qaarkood u sheegeen in lagu qaydo ayaa habboonoo la yidhaahdo haddii ay markaa aanu waqfigii anfacaynin ciddii loogu talagalay waxaa qurxoon in la banneeyo in la kireeyo laakiin in markaa laga talageliyo qaadiga qaadigu uu markaa taqdiiriyo maslaxada iyo mafsadada ka kala imanaysa haddii aan markaa la odhanin deganaansha aan la odhanin la yidhi uun waxaan waxaa loo waqfay masaakiinta ama waxaa loo waqfay dadka martida ah sidaasuun haddii la yidhaahdo ee deganaansha aan la magacaabin waxay culamadu leeyihin waa la kirayn karaya waa la kirayn karaa bar culamada xanafiyadu waxaabay leeyihiinba waxa qasab ah ka noocaasa in la kirayo inay degaan mar haddii la yidhi uun waqaftuhu liduyuuf ama lilmasaakiin buu yidhi masaakiinta lama dejinaye waa la kiraynaya deetana lacagta ayaa loo qaybinayaa bay yidhaahdeen laakiin jumhuurku waxay leeyihiin labada tii aslaxa ayuu naadirku samaynayaa haddii aslaxa u arko in la dejiyo masaakiintii waa la dejinayaa guryihii loo waqfay martidii waa la dejinayaa haddii aslaxa uu arko in ay tahay in inta la kireeyo lacagtooda un loo qaybiyo oo waxaweye kii marti ay yimaadana meel loogu kireeyo inta kalena ay iska kiraysnaatana taasuu markaa samaynaya kolba sidii aslaxa ayuu samaynaya waqfigii ma la iibin karaa ama intaynaan horta halkaa u gelin waxaynu sheegaynaa masale ay culammadu sheegeen oo ah ninka waaqifkii marka wixii uu kiraynayo in la kireeyaa ay bannaanaatay isagu iska kirayn maayo qodobkaasi culammadu way isla ogoliye kii marka naadirku maaha mawquuf calayhi naadirkii waqfigii aynu bannaynay in la kireeyo waa inuu cid kale ka kireeye isagu iska kirayn maayo cid uu mas-uul ka yahayna ka kirayn maayo u kirayn maayo bay yidhahdeen culammadu cid ay calaaqo leeyihiin sida aabbihii iyo iyaga ma u kirayn karaa culammada xanafiyada iyo xanaabiladu taana weydiideen oo waxay leeyihiin dee qofkii inuu markaa waxaa laga yaabaa uu eh, waxa weeye muxaabaad sameeyo inuu u qaraabo kiilaa laga yaabaayo aanu waqfiga halkii ugu sarraysay uu ku kiraysmi lahaa aanu ku kirayn iyaga uu markaa waxaan qiimo jaban uu ku siiyo saa daraaddeed culamada xanafiyadu waxay yidhaahdeen aabbihii hadduu ka kiraynayo ama walaalkii uu ka kiraynayo waa inuu lacagtii lagu kirayn jiray in ka badan uu kaga kireeyo markaasuunbaa loo oggolaanaya haddii kale la fasixi maayo oo inuu markaa waxa weeyaan ka kireeyo loo ogolaan maayo amaa naftiisa iyada marnaba ka kirayn maayo isagu wixii kiraysan intuu iska dego waxa weyaan bixinayaa odhan maayo waqfigiima la iibin karaa ayaynu ku soo eh, gebagabaynaynaa waqfiga in la iibiyo haddii maslaxad keensanaysaa aanay jirin dhibaato waqfiga haysataana aanay jirin culimmadu waxay ku ijmaacsan yihin inaan waqfigaa la iibin karin laa yubaacu lwaqfu waayo asarki xadiidkii cumar Eh, waxa weeyaan laa yubaacu baa ku jirtay walaa yuhab lamana iibiyo lamana hibeeyo markaa lama iibin karo waqfiga noocaasa haddii laakiin maslaxaddu ay keensanaysa in la iibiyo yani maslaxadda waxaynu ugala jeednaa wixii weli waxtar wuuleeyo waa lagu intifaacaya hase ahaatee waxaa jirta meel kaloo ka fiican oo haddii madrasadan la iibiyo dhul kaloo ka fiican baa la helayaayo lagu bedelo oo waxa weeyaan madrasadii madrasad ka wanaagsan laga dhiso ma bannaanaanaysa jamaahiiru ahlilcilmi ma ogola iyagoo ku dheggan naskaa cumar radia allahu tacaala canhu laa yubac waxaa iibkeeda baneeyey riwaaya can moxamed ibn اlxasan moxamed ibn اlxasan imaamkii loodhan jiray ee abu xaniife ahaa ayaa yidhi haddii waxtarkiisu uu yaraado oo wax ka fiican la helayo waxaa ka fiican baa lagu bedelayaa shaykhulislaam ibnu taymiyana qowlkaasuu u nusreeyey riwaayad markaa axmed laga soo wariyeyna uu ka dhigay waxaanu markaa u deliishaday ahar cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu laga soo wariyey sacd bin abi waqaas radi allahu tacaala canhu markii uu kuufa uga dhigay amiirka ayaa masjid buu suuqa timirta agteeda ka sameeyey markaa suuqii ayuu masaajidkii ka sameeyey baytulmaalkiina wuu ku ag sameeyey deetana sacad markaa markii dambe la bedelay cabdillahi bni mascuud baa yimid waxaa dhacday markaa waxaa la dalooliyey gurigii baytulmaalkii oo la dalooliyey baa la arkay yacni tuug uu dalooliyey oo maaratay dee doonaya inuu wax kala baxo deetana waa la qabtay ninkii cumar bin khadaab allahu tacaala canhu baa markaa laga wargeliyey oo la yidhi loo soo qoro la yidhi de saasaa dhacday maxaanu samaynaa cumar wuxu horta ninka gacantaha goynina dee waxaanu xaday hadduu xaday waxa weeyaan waa baytulmaalki baytulmaal qofkii wax ka xada lama gooyo oo wuxuu xaq isaga laftiisu kule mustaxiqiintiibuu ku jiraa gacantaha goynina buu yidhi masaajidkana meeshan ka raro u rar markaa meel kale oo waxaad samaysaa baytulmaalkana waxaad ku samaysaa buu yidhi masaajidka qibladiisa maxaa yeele had ya jeer masaajidka cid baa ku tukanayso waa laga warqabaa baytulmaalkiie sidaas samee buu yidhi marka wuxuu leeyahay shaykhulislaam dee cumar radiallahu anhu masaajidkii wuu rarayoo meel kale ayuu u raray laakiin horta aharkaasi dhinac ahaan inqiaac baa ku sugan xagga sanad ahaan oo sanad ahaan ma toosna sidoo kale waxana weeye wixii waa waaqicatu cayn oo cumar haddaba sababta uu sidan u yidhi ma waxay tahay waqfigii dawladdu ay samayso waa la rari karaaba mise waqfi oo dhan baa la rari karaa waa waaqicatu cayn bay culamadu yidhaahdaanoo laa cumuuma laha cumuum laga qaadan maaye naskaa laa yubaac ah ayaa cumuumkii laga qaadanaya amaa waaqicadani dee sababteedu waxay tahy inay sabab gaara leedahay baa laga yaabaa oo sababtaa gaarkaa ah waxaan loo sameeyey iyada markaa laga qaadan maayo sidaa daraaddeed mar haddii waqfigii uu waxtar sidiisaa ku leeyahay haba lays yidhaahdo si kalaa ka fiicane in la naqliyo oo la guuriyo oo wax kale lagu bedelo bannaanaan mayso ama hadduu tacadulo hadduu cadilmo waqfigii oo aanu wax tarba lahayn tuuladii masaajidkaba waa laga haajiro waaba laga guurayba qofba ma degana meeshii ninbaa doonaya iyadii masaajidkii iyo guryahan ku jiray iyo waxanba intuu isku wada qabsado inuu beera ka samaysto ma la siinayaayo dhul kale ma lagaga bedelayaayo markaa caamirahoo dee la degan yahay masaajidkii taasay fuqahadu isku haystaan taas ayay fuqahadu isku haystaanoo weliba khilaafkeeduna qawi yahay afartii madhab labiyo labay u kala go'een laba madhab lama taabanaya bay idhahdeen yaa idinku yidhi ilaa yowma alqiyaamaha laguma soo noqonayo in magaaladii dib loogu soo noqdo ayaa dhici karta markaa waqfigii la taaban maayo sideedaa loo daynayaa bay yidhahdeen shaaficiyada iyo maalikiyadu xanaabilada iyo xanafiyada waxay yidhahen mar haddii wixii waxtar aanu lahayn oo tacadul uu dhacay waa layska iibin karaa waa la layska iibin karaa bay yidhahdeen waxaa taa markaa iyaduna dee lamid noqonaysa masaajidkii oo keliya maaha xataa cawdii masaajidka ee waqfiga ahayd waqfiga ahayd oo inagii kala saarnay masaajidku waxyaalaha uu leeyahay ama waxyaalaha masaajidka loo nisbaynaya waa laba qaybood waxyaalo way waqfisan yihiin waxyaalana masaajidkaa iskale waxa waqfisanay waa wixii la yidhi masaajidkaa loo waqfay laakiin waxay culammadu leeyihiin wixii masaajidka loo keenay hadiyad ahaan loogu keeno ama loo soo iibiyey qofkii mas-uulkaa uu soo iibiyo uuna masaajidka uu soo iibiyo ee aanu waan u waqfay odhannin waqfi maahe waa milkun lilmasjid sidii lacagba uu masaajidku u lahaa ayuu kuwana leeyaho maalintuu ka maarmo waa la iibin karaa iyaga waxaa loo soo iibinaya uun masaajidka ee aan waa loo waqfay lalahayn masaajidkaa iskaloo siduu lacagtaba u leeyahay ayuu u leeyahay alaabahanna markaa maalintuu ka maarmo iyaga waa la iibinaya laakiin caawihii la waqfe iyadoo waqfia la keenay masaajidkan u waqfee dhiga la yidhi maalintuu ka maarmo waxay leeyihiin haddii aanay marnaba isaga waxtar u lahayn masaajid kalaha la geeyo laakiin marnaba la iibin maayo bay leeyihin shaaficiyada iyo iyo eh, iyo maalikiyadu taas ayaa markaa noqonaysa markaa xukunkii ugu dambeeyey ee aynu ka ishaarnay axkaamtii guud axkaam gaaraa jiraysa oo dee waxa weeyaan mid walba u gaara masaajidkii ma la seexan karaa waxa weeye wax ma lagu dhigi karaa haddii wax lagu dhiganayo markaa ciddii loo dhigayo lacag ma laga qaadi karaa hawlo fara badan ayaa markaa iyagu jira oo aynaan hadda insha allahu tacaala ka hadli doonin laakiin waxaan isleeyahay inahaasi axkaam guud oo hagi doontaa ama maaragtay weyaan dadkii waqfiga markaa mas-uulka ka ahaa ay markaa wax badan laga yaabo inay ka tarto ayuun baan eh, halkan ku soo ururiyey hada wsala allahu wasllam calaa nabiyina moxamed